bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqoliyo tobnaad ee ka mida min riyaad saalixiin min kalaami sayidi lmursaliin sal allahu alayh waalih wasalam kitaabu aadaabi safari wuxuu kitaab yahay dhaqanka iyo akhlaaqda iyo anshaxa looga baahan yahay safarka safarka adduunyaha hadda loo jeedo laga wadaa kii aakhara ma aha inkastoo xilli kasta loo baahan yahay aadaabta iyo akhlaaqda safarkii aakharo in la qaato baabu istixbaabi alkhuruuji yowma alkhamiisi wa istixbaabihi awal nahaar wuxuu baab yahay in la jecel yahay bixitaanka maalinka khamiista la baxoo la safro iyo in la jecel yahay safarku inuu noqdo maalinta khamiista horaanteeda qaybta hore niska hore can kacb malik radi allahu tacaala canhu ana nabiya sal allahu aleh wasalam kharaja nabiga ilaahay baa baxay fii qaswati tabuuk duulaankii tabuuk ee sanadkii sagaalaad ahaa yowma alkhamiisi maalin khamiisuu nabigu baxo socdaalay oo duulaankii u baxay wa kaana yuxibu nabigu wuxuu jeclaa an yakhruja yowma alkhamiis dharaarta khamiista inuu baxo maalinka khamiista muttafaqun calayh wa fii riwaayatin fi saxiixayn riwaaya saxiixaynka ku timid ama ku jirta waxaa ku yimid laqala maa kaana rasuulullah aad iyo aad waxaa u yaraa ama dhif ahaa yakhruju nabigu inuu baxo ilaa fii yowmi alkhamiis maalinka khamiista maalin aan ka ahayn isniin iyo sabtiba nabigu waa safri jiray sida axaadiidta qaarkood sheegeen laakiin khamiis buu nabigu u badnaa wayna yarin maalan khamiis ka ahayn inuu socdaal iyo safar u baxo safarka ama cumro ha noqdo ama mid jihaad ha noqdo ama mid xaj ha noqdo ama safar kaleba ha noqdo xadiidka wuxuu u imaamku saxiixaynka laakiin bukhaari unbaa wariya riwaayaadkan kacab muslim ma wariyo qisadan iyada ah marka xadiidka waxaa ku jira in la jecel yahay safarku in laga dhigo maalinka khamiista ah maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam jecelaa oo maalinka iyada ah safarkiisa jecelaa wuxuu nabigu u jeclaana Eh, cilooyin iyo xikan bay culummadu tilmaamaan inkastoo nabigu uusan cadaynin sababka uusan xadiid khaasa ku caddayn xikmooyinka waxa ka mida khamiistu waxay ka tahay eh, maalmaha acmaasha eh, loo koryeela allah subxaanahu wa tacala ila allah sida isniinta iyo khamiista marka safarkiisa iyo socdaalkiisa nabigu wuxuu jeclaaday in uu ku hagaago maalinka camalka ilaahay loo geeyo la kor taasi waa la sheegaa waxaa kaloo la sheegaa khamiistu marka la fiiriyo maalmaha usbuuca iyo weyga waa maalin dhammaystiranoo buuxda waa maalinka lixaad sabti axad isniin talaado arbaco khamiis waa maalinka lixaad tiradaa marka dhabankee buuxda ayuu nabigu markaa jeclaa waana maalmaha u degan baa usbuuca la yidhahda dhan walba marka laga eego saa darteed xataa in la istoobo oo acmaasha qaarkood khamiista lagu aadiyo ayaa axaadiisu tilmaameen saydoonima ha noqoto waa maanu nabigu jecla calayhi salaatu wasalaam safri jireen ninka marka safar iyo socdaal raba daruuro kale aysan u diidin khamiista ku aadisto wa can sakhr bn wadaacat alhamidi asaxaabiy radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi allahuma baarik alla u barakee liummatii ummadayda fii bukuriha kallahaadaeda iyo jarmaadadeeda ay niska hore iyo aroorta ay baxayso ilaahu khayrka u badi weeye baarik albaraka waa ziyaadaة اlkhayr aw numuw اlbaraka wa karatuha allahuma baarik alla u baraka o khayrka u badin liummati ummadayda fii bukuuriha kallahaadeed nin walba muraadka sane uu leeyahay ee uu kallahaayo ama ganacsi ama waxbarasho ama dan kaleba ama irsaaqa doonidba alla u barake oo khayr la kulmi oo barako kala kulmiyo sunno wanaagsan wa kaana wuxuu ahaa saxaabigaas idaa bacaa sariyatan nabiga weye wuxuu nabigu ala sla idaa bacaa sariyatan hadduu ciidan lugmarooda dirayo aw jeyshan ama ciidan weyn uu bixinayo bacaahu nabigu wuxuu diri jiray min awali nahaari maalinka niskiisa hore iyo gelinka hore wa kaana sakhrun taajiran saxaabiga sakhar ee xadiidka wariyana wuxuu ahaa nin ganacsada ayuu ahaa wa kaana yabcau tijaaratahu ganacsigiisiiyo badeecadiisa wuxuu diri jiro oo uu bixin jiray awal nahaari maalinka horaantiisa niska hore fa ahra waa tanaaday wa kaura maaluhu hantidiisina waa badatay markuu sunnadaasi ku dhaqmay oo asaguba wariyey oo wixii hanti hantiya ama socdaal iyo safara uu niska hore ku aadistay nabiga ducadiisa baa ku dhacday oo itibaacu sunna ayuu ka faa'iiday oo markii dambe nin hodan oo tanaada ayuu noqday maalkiisina waa batay rawa abu daawuud watirmidi wa qaala xadiiun xasan xadiid xasana weeye xadiidkan marka aad shawaahid u fara badan baa ku timid baabkoo tilmaamaysa niska hore iyo kallahadda aroorta ah inay barako badan tahay khayr badan tahay marka waa in lagu dadaalo sidaa la yeelo wixii camalah ama camal adduunya ama mid aakhara ah niska hore ku fiican yahay in marka niska hore aan la oo la seexdana axaadiid dacfi ku jiro ayaa aad oga digto ka dayrisay sida xadiidkii asubxatu tamnacu اrisqa aroor seexadku iyo in aroortii la jiibsado irsaaqadda iyo calabka iyo khayrka hor istaagta ama diiddaa baakiruu fi طalab الrisqi faina alghuduwa wa wanajaax eh, xadiid kales waxaa ku yimid eh, markaad irsaaqad iyo ganacsi iyo xoolo iyo adduunya raadinaysaan u kallaha u jarmaada maxaa yeele kallahaadu iyo dheelmashadii hiraab tuuro la baxaayey barake iyo guulaysi weeye marka salafkuna waa necbaan jireen xataasuud axaadiid ku asixin dhaqanka salafka ku tusaaya in daruuraba waxata mooyeen ood habeenkii intaad soo jeedda addaallan tahayba mooyeen hurdada aroortia aad looma jecelaha layska ilaaliyo baabu istixbaabi طalabi الrufqati wa ta'miirihim calى anfusihim waaxidan yutiicuunahu wuxuu baab yahay jacaylka la jecel yahay alabu rufqa saaxiibbo inaad raadsato mar haddaad safrayso odan keligaa dhaqaaqino dad kuu wehelyeela aad raadsato arrufqa jamcu rafiiq oo ruuxa kugu luga ah kugu lugta ahee markaa kula safraya ku raacayo iyo wa ta'miirihim rufaqadaas iyo jamaacadaa safarka ah inay amiir ka dhigtaan iyo gudoomiya calaa anfusihim naftooda waaxidan mid ayaga ka mido yutiicuunahu ay adeecaan ay u hogaansamaan oo amarkiisa iyo taladiisa ay yeelaan iyo wix markaa ku taliya danta safarka iyo maslaxada ay ku jirta ah can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sal اllahu alيh wasalam low ana الnaasa haddii dadku yaclamuuna ogaan lahaayeen min alwaxdati keli socodka iyo keli ahaashaha ma aclam waxaan ogahay oo dhibaato uu leeyahay sharka ku jira ah maa sara raakibun nin safara muusan socdeen bileylin habeen waxdahu keligii rawaahu lbukhaari wuxuu ui calayhi salaatu wasalaam low ana annaasa yaclamuun dadku hadday ogaan lahaayeen min alwaxdati keli socodka ma aclam waxaan ogahay oo dhibaato ku jirta iyo dhibkuu leeyahay xumaantiisu xumaanteeda waxdada la socdaay maa sara raakibun nin gaadiid saaran muusan socdeen bileylin habeen waxdahu keligii kii marka lugaynayna ka basay daran raakibka waxaa loo sheegay waa kharaja mahraj alhaalib waa la sheegaa wadaadana waxay dhaheen waa wasfi maqsuud ahoo ruuxa waxsaana habeenkii waa ka khatar badan yahay ruuxa keligii lugaynaya markaad gaadiid keligaa wadato habeennimo wax yar buu neefku ka didahaya wax yaroo mugdi ah ama wax madow ama wax dhaqaaqay ama caleen biligtidhi bac duushay shimbir meel ka booday waxaasuu neefkii ka boodaya adiga buu ku tuuraya khatar buu ku inuu bohol iyo ka duulaaba halis ah marka laakiin ruuxa socda ee keligii lugaynaya waa dhaamaa ruuxa gaadiidka saaran bay wadaadda sheegeen oo waxay dhaheen qaydku waa qayd maqsuud ah walaslu fi lquyuudi an takuuna lilixtiraaz wixii qayda soo aroorna asal in wax lagaga afeefanayo ayaa asalaa la sheegaa say doonibaa noqotee keli socodku ma wanaagsana sababkuna nabigaa sheegi doona wa can camr bni shucaybin can abi can jadihi qala qaala rasuulu ullaahi sala allah alay wasalam alraakibu ninka keligee gaadiid saareen socotada ah shaytaanu waa shaytaan khayrdarrida iyo dhibku la kulmaya iyo waswaaska iyo walbahaarka haystiiyo wuxuu dhibbuu la kulmaya waalraakibaani labada gaadiidka saarane socotadae safarkaana shaytaanaani waa laba shaytaanoo isweheshaday waalalaatatu saddexduna rakbun jamaaca wey waa koox waa safar kolonyo culus weeye waa jamcu raakib jamcu raakib yacni waa waa waa ka baxeen laba shayطaanna ma aha hal shayطaanna mee waa waa koox weeye jamaaco iyo dad nagaf oo fara badanoo isku filan wey rawa abu daawud wالtirmidi waqaala xadiiثun cafwan wالnasa'i biasaniida صaxiixatin xadiidka abu daawud iyo tirmidi nasa'i baa wariya asaaniid saxiixa uu ku wariya asaaniidda wuxuu u jamcinaya sheekhu turuqda wadaad walba ariiqiisu gooni u xisaabaya ama rijaasha ruwadu tirinaya waqaala tirmidi wuxuu hi xadiidun xasan sidaa uu tirmidi marka waxdadu ma wanaagsano keligii ruuxu inuu seexdo ilaa lidaruuratin waa la diiday keligii inuu safrana waa la diiday kelidu marka ma wanaagsano wax walbaa ku qabsan kara dhib walbaad la kulmi karta waxbaa kugu soo kordhi kara haddii tii alla kugu timaado xataa dardaaran wax kaa qora heli maysid marka waa baayilha badan baa ku jirta nabiguna ummadda naftooda iyo maalkooda waa dhowraya wixii khatar gelinayana waa oga digaya wاraakibaani shayطaanaani labada wax saarana waa ee gaadiidkana waa ayaga hadday isqoomaan oo isqoonsadaan way kala dhaqaaqayaan way isku dhacaayaan wax hataa u kala garsoora ama kala qabta ma helahayaan marka waa dhib badan bay ayaguna ku sugan yihiin wاalaaثatu iyo wixii ka badanba ragbun waa jamaaco wanaagsan intaasi marka waa xadiiu ku saabsanayd in la jecel yahay in koox iyo jamaaca lagu baxo kelida aan la jeclayn kadib wuxuu u gudbay imaamku inuu sheego adiladii safarku jamaacada iyo kooxda wada socotaay in looga baahan yahay gudoomiye inay magacowdaan wacan abi saciidin waabi hurata radi allahu tacaala canhuma qaala labadaa saxaabi waxay yidhaahdeen qaala rasuulu ullahi sal lay salam idaa kharaja alaaatun fii safarin saddex hadday socdaal iyo safar u baxaan falyu'ammiruu ha ka amiir dhigeen ha magacaabin gudoomiye ha ka dhigeen axadahum midkood midkood saddexdoodii mid ka mida amiir ha ka dhigteen labada ruux ee kalena shacab ha noqdeen xadiiun xasan rawahu daawuud biisnaadin xasanin xadiiku marka shawaahid fara badan xadiii jaabir baa asna ku yimaada xadiiu cumar baa ku yimaada nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa kharaja alaaatun saddex hadday baxaanoo bulshadii iyo ummaddii meesha deganayd iyo beeshii ay ka socdaalaan ayagaasi marka waa unug yaroo muslimiinoo gooni u go'ane maamul iyo dowlay u baahan yihiin idaa kharaja alaaatun buu nabigu yidhi waa mafhuumu cadadin inuu muctabar yaho maqsuud yahay baana raajixa laba hadday yihiin amiir looma baahno hal haddiyuu amiiru noqon ma naftiisuu amiiru noqonaya idan labana amiir ooma baahno halna amiir ooma baahne waa marka aynu nahay saddex iyo wax ka badan idan mafhuum اlcadadi ida kharaja aaaa waa maqsuud saddex wixii ka yar ta'miir iyo amiir inay magacowdaan iyo guddoomiyo looma sunneeyo amarka daahirkiisuna waa amru wujuub wax lagu sarfiyana lama hayo adilada ku timid baabkao dhan ba amarka cad baa ku jira jamaaca min alfuqahaa wa ahli lxadiidna amarku inuu amru wujuub yahay caddeeyeen saddex ruux hadday ummadda ka socdaalayaan oy safrahayaan waxaa waajib ku ah mid ka inay amiir ka dhigtaan maxaa yeele dowladda muslimiinta iyo maamulkii iyo deganka waa ka tageen keligood baa gooni u baxay marka waxay u baahan yihiin inay nidaam iyo maamul samaystaan falyuamiruu axadahum idan ninka amiirka ay ka dhigan hayaanna waa inuu yahay jamaacada socota ninka ugu qiimo badan u dulqaad badan u aqoon badan dalka u yaqaan u roon u naxariis badan xagga hawadinta iyo waxquudhidda iyo sabarkiiyo dulqaadkii gegsiga ninka ugu wanaagsan ee la leeyahay raggaani wuu isku wadi karaa wuu u dulqaadan karaa wuu hawadin karaa asagana waxaa waajib ku ah biitifaaqi alculamaa jamaacada uu amiirka u noqday wada sida u danta ah ee ayaga u sahlan ee u roon inuu kula dhaqmo siduu asagu raba ma ah siduu asagu raba ku maamuli mahaye sida iyagu ay rabaan ee sharciguna uusan diidin ayuu ku maamulaya dantoodu ilaalinaya ayagu dhowraya ee ma aha nin jaga raadinhayu hadda intuu asagu helay inuu amar taagleeyo doonayo ma aha lama ogolo waa mamnuuc midda ayada ah hadday marka mafhuumu cadadinka uu muctabar yahay tanqiixu lmaraad bay culimada xadiidka ku sameeyeen safarku waa kharaja mahraj alhaalib safarku waa mafhuum kharaja mahraj alghaalibi laa yuctabar cilladu waxaa weeye jamaacada weeye jamaacada ka go'day ee saddex ka badan ah een maamul iyo nidaam hoos tagaynin wey maamul iyo nidaam islaami ah marba hadduusan jirin ood ka go'day ood ka maqan tahay ama nidaamba ha jiro uusan nidaamku islaami ahay koox walboo muslimiinoo isu timaado meel ku kulanta camal islaami ana uu kulmiyo shay bannaan ba allah ka dhigee beerba ha wada fasheene inay amiir samaystaan waa waajib sharci ah waa waajib sharci ah li'anna safarku hadduu muctabar yahay labada safartaybaa amiirka loo jidayn lahaa ee waxaa weeye marka la tanqiixiyo manaadka xukumka iyo ta'miirku waxaa weeye in la helo jamaaca muslimo ah jamaaca muslimo saddex iyo ka badan ah camal iskugu imanayso hawlu ka dhaxayso arrin wadaagaya markaana aan hoos joogin dowlad islaam iyo nidaam islaami ah waa axaadiistay ka qaateen jamaacaadkii dhashay markay dhacday dowla cumaaniya ay dhacday jamaacaadkii islaamiga ah dhismay adilada ay ku dhiseen inay amiir samaystaan ay adeecaan oy ka amar qaataan buu xadiidku asalu yahay taamiirka noocaasa iyo amiir magacaabidaana waa sharci wax lagu diida ma jiro bal waa waajib laakiin haddaad amiirka dalka haysta ama madaxweynaha ama xaakimka aad aaminsantaha inuu muslim yahay jamaaca hoose kama hoos samayn kartid waa baatil idin laga hoos sameeyo lamana ogolo laakiin markaad aaminsan tahay inuu gaal yahay aanu muslim ahay shareecadiina uu khatar ku yahay muslimiintuna uu khatar gelinayo xagganna aanan ka hortegi karin o aanan muqaawamayn karin kooxda muslimadda ee diinka u adeegaysa ee jamaaca dacawiya ah ama hadday doonto siyaasiya ah ama jihaadiya ah waxay xaqu leedaho waajibku ah inay amiir samaysato ay ka amar qaadato amiirka asaga waxaa lagu adeecayaa wax walboo lagu adeeci jiray khaliifka caamka ah wax walba oo khaliifka caamka ah uu mudnaa uu leeyahay bu asna leeyahay oon ka ahayn ilaa yakuuna qurashiya looma shardiyo inuu qurashi yahay inti kale loo shardinaya daaca mutlaquu leeyahay fii jamiici almasaa'ili ilaa wixii aan macsiyo ahayn waa idiin sheegay tafsiilka la kala geliya lakala qaba macno badan kuma dhisno amiirka jamaacada iyo taa'ifadaasi wax walba oo lagu adeecayay madaxweynaha guud ayaa lagu adeecaya oo wixii bannaanaa ah kaa maxaa ka reebanaa macaasida nafsa shay hadduu dha caawa dhaqaaqi mayna waynu nasanaynaa danteenna asaa ku jirta la maantao dhan baad soo socoteen waa daasheen madax iska daaya seexda waad seexanaysa ijtihaadiyaadka iyo wixii bannaan ee markaa maslaxa caama ama khaasa aan baabi'inayni waa lagu adeecaya intaas waa wadaagaan keliya shardigu waxaa weye inaan jamaaco nahay dawla islaamiya aanaan dhex jooganoo ama ka safaro ama uu xaakim kaafiranna qabsado diinta khatarkua ah waan magacaabanaynaa amiirka waa la adeecaya beecadiisa waxay buraysaa markuu ku dhaco gaalnimo yay buraysaa waxay kale buraysaa masaalixdii iyo dantii loo igmaday ee loo magacaabay markuu gabo oo uu qaban waayo ila ujeeddaa loo ahaa ka safarka asagu soo ma ah marka la soo noqdo waa burtay dowladdiisi markii la soo noqday ee dawla islaamiya la yimaado imaaradiisi halkaasay ku baaba'day waa almasca alkhufaynu muddadiisu dhammaatay wey waa tayamum la helay gabagabaysi la helay weysadii iyo biyihii wey alxaajatu tuqadaru biqadariha wdaruura tuqadaru biqadariha sidaa u fahma safarku waa iska waa kharaja makhraj alhaalib qaydku waa jamaaca in la helo saddex iyo ka badan xaggana aan haysanin nidaam islaami oo guudo hoos tagaa intaa un weeye safar baa la sheegay qolyahan fiqiga ku fiicnayn baa ku rafaday culmada hawsha waa cadeeyeen marka faham bay masaladu u baahan tahay saa darteed bay selafka xadidka ku dhaqmi jireen wadaadkii ahaa cabdalla almarwasi iyo saaxiibka abu cali alribaati ayaa waa wada safray iyo koox kaloo la socotay markii saa looga baxay magaaladii iyo nidaamka islaamiga laga safroo la fogaaday iyo wadaaddi waxay dhaahdaa dee waa inaanu magacaabano amiir waa la waday la waday waxaa la magacaabay abu cali aribaai baa leeya dha amiir noo ah cabdalle marwas baa ka sheekaynaya wuxuu idhi inta aan wada soconnay ee amiirka u noo ahaa safarkii intaan ka soo noqonayn wixii loo baahda asagaa qabanay biyaha soo dhaami raashiinka kari dharka u qaad alaabta tunka saaro waxaa iigu darayd buuri oon ka qoomameeyey inaan wadaadka abu cali arribaad aan amiir ka dhigo habeenkuu roobkuna helay annagoo meel cidla amaraynu roobni tirin weyn ugu fadhiistay meel baan yaan jirsanay geed hoosti aan waxba naga celinayn abu cali ribaati muxuu sameeyey raggii buu fiiriyey ninku u busta yaraa ee ku beerto fiican iyo koor fiican aan wada ninbu intuu dul istaagay oo koorkiisii madaxa saartay oo habeenku dhun dul taagnaa suu roobka oga ilaaliyo waa cabdalla marwasi ah markaasuu wadaadkii kala xanuunso wuri sheekhow iska fadhiis maya ilaa uu roobku qaado waa kaa jirinhayaa soo amiirgamada dhigin amiirku waxaa waajib ku ah inuu u khayr miiro dadka la socda war amiirkaama dhigan se haddaan moodhay kama noqon kartid bur hawshaad ii dirtay xilkii weli waan hayaa sidaas loo ahaa ee uu noogu adeegahayay ayaan ku soo noqonnay dib dambe inaan dhigan baan go'aansaday dee sheekhu wuu rafaaday wadaadku waa rafaaday asagoo wale u dadaal xilkina gudo saasaa la doonaya markaad amiir noqoto inaad keligaa raaxaysato ummaddana aad gaajo u layso sida qoliyi itixaadkaa umaradoodii oo kale iska ilaali intoodu umaradaa ka noolaa wadaaddaha inta kale gaajo u dhammaanaya reerahoodaa ka dhaqnaa carruurtoodaa ka dhaqnaa ayagaa ka dhaqnaa waa ogtihi keligood maaha waa ururaha islaamiga sheegto dhan baa sidaa u badnaa ilaa man raxima rabbuhu hawsha miyaad fahanteen baashu xil iyo mas-uuliyad baa la qaadahayaaye danaysi ma aha laakiin teenna waa danaysi inaad fahanteen yaa ila tahay وcan ibn cabaas radi allahu tacala canهuma can nebi sal slam qaala khayru الصaxaabati jamcu saaxibin jamcu saaxibin saxaabe iyo asxaab waa lagu jamciya iyo saxbinba waa lagu jamciya khayru الصaxaabati ay khayru اlasxaab saaxiibbo wada socda waxaa u wanaagsan arbacatun afar dad israaco oo wadda wadaaga ama xaajo wadaago wax isku darsado wada socda afarba u wanaagsan afartu waxay ugu wanaagsan tahay xikan badan baa la sheegay xagga taray ku wanaagsan tahay maxaa yeelay haddii midkood ti alla ku timaado midna uu u dardaarmo adaa wasiga hantidayda adaan kuu dardaarma reerkii gaadhsiiyo adaa wasigayga oon kuu dardaarmay labada kale makhraatiyaal bay noqonayaan ninkii alla ku timid uu geeri baa ku timid dardaaran buu ka tegey ninbuu wasi u magacaabo iyo kusiisime iyo fariin gudbi iyo hanti dhowre dacwada ninka uu sheegto markhaatibay u baahan tahay hebel waa dhintay tii allah ku timid meel heblu ku nafbaxo ku xabaalan yahay hantidii uu lahaana waato anuu ii dardaarmo yaa makhraati kuwa labo laakiin hadday saddex yihiin oo mid qalaf yidhaahdo midna loo dardaarmo maxaa soo hadhay hal makhraati maa yakfi maa yakfi marka afartu howlo badan baa ku jira midkood haddii hawshu cuslaato hal keliya waa laga badbaadao labaa hawl qaba isla qaban laba laba hawsha u kala jabsada nin hadduu ku xanuunsado saddexdooda waa xambaaran karaan hawl badan bay qabsan karaan ama labaa qaadi nina hantidau dhowroo ilaalinaya yacni waa ciidan istaageeraya istaakulaynaya wax isu qabanay afartu markaa saasay u wanaagsanta wa khayru saraaya duulaan yar lugmaroodi ciidan yaroo la diro waxaa u wanaagsan arbacumia oo e, ciidan ah waa ciidan culus weeye ciidan culus weeye afar boqol lamana dareemo waa dhan marka laga waa yaryihiin habeenkii bay guuraynayaan waa isqaybinayaan afar kontonaad bay iska dhigahayaan qayb horeo horbaxya qayb dambaysa dhanka bidix midig maysare iyo maymana konton wareegta ciidan culus weey hadday is afartameeyaanna shan bayba noqonayaan shan maxalay ciidanka islaamkuna shanta madax u ahaan jiray muqadima iyo maysaro iyo maymano iyo saaqa iyo qalbi baa la yidhahdaa shantaas wey qayb horbaxyayso muqadimo la yidhaahdo iyo maymano dhanka midig rag ka socda ah maysaro dhanka bidix ka socda saaqa niman la yidhaahdo gadaal ka socda oo raacda reeb ah oo wixii dhaqaaqa waayey ninka habsoomay soo hawadiyo ciidanka hor alaabta ka dhacday wixii ka fakaday uruuriyo qaada qaranyaqaad weeye saaqaa la yidhahda qalbi oo dhaxda ah oo garabka midig iyo garabka bidix iyo ragga hurbaxyeey iyo kuwa dambe u dhexeeya o isku xidha oo talisku meeshuu fadhiista ah shantaa waaxood wey ciidanku idan afar boqol markay yihiin oy u kala jebiso sideed madaxaad ka dhigto ama aad lix ka dhigto ama aad toddoba ka dhigto ama aad shan ka dhigto ciidan walba oo dhan jira ciidan xoog badan weeye oo wixii soo foodogeliya soo kura iskaga filan wa khayru ljuyuus ciidan asagu weynoo sagaara bakhtiisa waxaa ugu khayr badan arbacatu aalaaf afar kun afar kunoo nin haddee waxaa weye toban neef oo geela maalinkii ma deeqo waa ciidan culus adhigu waa go'aya geelu ma deeqahayo khayru ljuyuusi arbacatu aalaaf afar kun weeye ciidan waxa u khayr badan waa ciidan saiidka lagu fillaan karo waa ciidanaan aad u badnayn waa ciidanaan yarayn meel dhexaad wey walan yuqlaba lagama adkaado min qilatin yaraan darteed si kale waa looga adkaan karaa laakiin inay yar yihiin looma tuntuunsan karo walan yuqlaba lagama adkaado oo ciidan min qilatin yaraan awgeed si kale waa lagu looga adkaan karaa riwaayadii ibn xibbaan iyo hayrkii baa caddaysay axmede idaa sadaquu wa sabaruu buu nabigu ku daray labiyo toban kun yaraan loogama adkaado hadday daacad u yihiin waxa ay qabanayaan iyo halganka iyo dagaalkay wadaan xaggana ay gegsadaan oy sabraan idaa sadaquu wa sabaruu riwaaya ibn casaakir waxay ku dartay wa khayru alaa'ici arbacuun riwaayada rag israaca afar baa ugu khayr badan lugmaroodi iyo ciidan gaada gaada'ana ee afar boqol baa ugu wanaagsan ciidan weynna afar kun baa ugu wanaagsan labiyo toban kun oo ciidana lagama adkaado loogama adkaado yaraan darteed in dhan kale iyo aafo kale ku soo baxda mayo oo cujbi iyo quruur inuu ku dhaco talaxumo ay ku dhacdo maamulxumo ay ku dhacdo waa masalo kale haddii maamulka kugu xumaada bes haddii adooba labiyo kun ay cujbi ku galo sida yooma xunayn ilaahay ka sheekeeye khatar weeye macaasi iyo dunuubaan galla haddaan eedno waa khatar laakiin yaraan wax kale inaan eedno waa gooni laakiin yaraan logama adkaada labiyo kun wa khayru طalaaci sahan la diro sahan la diro ciidanka u sahamiya waxaa ugu khayr badan afartan afartan ragaha de waa sahan culus weeye reer dhan hadday oo jesyar ku fadhiistaan waa iskaga filan yihin hadday la caydhsadana waa baxsan karaan marka hadday rabaan inay dhuuntaan waa niman dhuuman kara afartan waa yaryihiin xadiidka marka waa rawa abu dacuud watirmid wa qaala xadiiun xasan xadiidka aad laiskugu haya weeye waa innaga sunan ku sheegnay wadaadana way daciifiyaanoo waxay rajaxaan almuhim xadiidku waa madaaru cala zuhri wuxuu ku dul waraagay sanadka zuhri an ubaydlahi bn abdlahian ninka la odhan jiray cubaydillahi bn cabdillahi bn cutb mascuud bn cabaas marka yuunus iyo cuqayl iyo rag la mida way irsaaliyaan can الzuhri can rasuulilahi bay yidhaahdaan maraasiilu zuhrina waa min adcafi almaraasiil sida laga warqabo nimanna waxay dhaheen miya xadiidku waa marfuuc musnadoo mawsuul ah jariir bn xaasim baa kamida iyo laba wadaadoo dacfi ku jiro ku mutaabiceeyey wadaadana waxay rajaxeen xadiidku inuu mursal yahay way daciifeen xadiidka sida hadda muxaqiqa hoosta ku sheegaya kuleeyahay waa xadiid macluul waxaan ku fahay kitaab wasawle ku xawleeya waa ra'yi uun ay culimo inuu xoog badan yahana laga yaabo marka inuu mursal yahay waxaa rajaxay abu daawuud fii sunanihi wa fii maraasiilihi waynu soo maray kadalika waxaa rajaxay abu xaatim araasi fii cilalihi waxaa kaloo rajaxay daara qudni fii cilalihi raggaa dhowrkee saddexda ah sidaasay rajaxaan tirmidi iyo xaakim ibnu xibbaan wa qablahumaa ibnu khusayma iyo wadaadkii la odhan jir ibnu qaطaan alfasi adya almaqdasi fi lmukhtaara ibnu turkumani iyo shakhalbani fi الصaxiixati wاljaamic الصagiir raggaa waxay rajaxeen xadiidku inuu saxiix yahay oo mawsuulka musnadku uu raajix yahay tirmidi cilada intuu sheegay buu rajaxay wasliga kadalika alxaakim intuu cilalkoo dhanba sheego afartii weji sheegay buu waxaa raajixa wasliga waxaa ka horreeyey labaduba ibnu khusayme ibnu xibbaan baasna asna sidaasoo kale yeelay diyaa almaqdisi baa halkaa maray ibnu qataan alfaasi asna cilalku keenay wuuna halkaasuu maray waa masale adugu ijtihaadiya wadaadda xadiidku waa musnad mawsuuloo saxiixay qabaan sida tirmidi ragga ku raacay nimanna waa mursal daciifay qabaan baabu aadaabi الsafr wالنuزul wاlmabiti wالnawmi fi الsafr واstixbaabi الsura wالrifq bالdawaabi وmuraacaati maslaxatiha وأmri man qasra fi xaqiha bاlqiyaami bxaqiha وjawaazi الإrdaafi calى الdaabati ida kanat tuطiiqu ذalik wuxuu uhi sheekhu wuxuu baab yahay adaabta safarka safarka adaabta lagaa rabo hadaad musaafir tahay dhaqanka wanaagsan ee lagaa doonayo iyo wanusuuli degitaanka haddaynu furayno meel degayno aadaabta layskaga baahan yahay walmabiiti bariga meel la baryahayo qaabka loo baryo iyo sida loo degayo waannawmi fi safari haddii la seexanayo aadaabta laga rabo safar dhadii iyo socdaal dhexdii waistixbaabi sura guuraha in la guureeyoon maalinkii besa la socon oo habeenka xataa la guuray niska dambe inay sunno tahay warifqi bidawaabi xoolaha in loo dhimriyo oo had gaayidka aad wadato aan loo dhamiriyo oo waraabintooda iyo calfintoodaba aad loogu dhug lahaado wa muraacaati maslaxatiha xoolaha la watay gaadiidkaa in la ilaaliyo la dhowro danteeda wa amri man qasara fii xaqiha ninkii gaabiyey ee xoolaha dayacayna in la faro bilqiyaami bixaqiha xaqeedan uu istaago xoolaha iska ilaaliya xaqooda oo majaadin weeye uu waraabiyo calfiyo dhaqaaleeyo wa jawaazi alirdaafi inuu bannaan yahay irdaafka in la isfangalo yani hal neef in laba ruux ay wada eh, koraan oo ay gaadiidsadaan oo ninna hora fadhiisinna gadaal uu gaadiidka ka maro idaa kaanat addaaba hadday tahay neefku ama gaadiidkaasi tutiiqu dalika ay awoodi karto neef aan laba ruux wada gaadiidsan karin baa jira iyo neef xoog badan can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul sal lay slam idaa saafartum haddaad ku socdaashaan fi lkhisbi barwaaqi xilli berisamaad ah oo tigaad dhulka ku taallo oo daaqsin uu dhulku leeyahay fa actuu siiya alibila geela xadahaa dheefta min ay min annabaat haddaad xilli eh, aan diraacahayn safartaan oo xilli barwaaqaa ama tigaad ku taallo dhulka aad safartaan geela xaqiisa u ogolaada geela waartan uu laaci laantu laaci oo saasuu yar istaaga waa in hogaanka loo dheereeyo loo sii daayo aan usha lagubon loo yarkaadi markuu laba goor intuu koosto ruugo oo madaxa kor u qaada sagaaba madaxa kor u qaadi doonee horeha loo kaxeeyo laakiin yaa afka lagu dhufanin oo aan la baabi'in waidaa saafartum fi ljadbi xilli abaara haddaad safartaanna fa asricuu degdega ama dadejiya calayha asayra socdaalka dadaga wey oo dhaafa kolba meesha abaarta ee hayjada cideeda oomanaha la dhaafo asricuu calayha asayra socodka dusheeda dadajiyo bimacnaa kaxeeya wey waxay ku leecato iyo meelay wax ka goosato midna ma laha dhaahdo marka tartiib socotana waxaa waa iyadii baa badan baa dhumaya meeshu ay ku rafaadaysa neefku inuu habsamaba laga yaaba marka dhaafiya meesha abaarta oo meel daaqsin lela raadsada oo way abaartaas wabaadiru degdega biha bilibili iyo geeli niqiyaha dhuuxeeda kula degdega inta dhuuxeedu tabar leeyahay xooluhu mar dhuux hadduu dhammaado ama biyoobo tabartu waa dhammaanaysa ruuxu markuu weydoobo dhammaado wixii duxle iyo dufanoo dhan baa jirkiisa ka dhammaanay shayga u dambeeya dhammaadana waa dhuuxa dhuuxu hadduu dhammaadana ama uu biyoobana neefkuma socon karoba marka intaan neefku marka dhuuxiisu tabar leeyahay ku gudbooo wadada durbo gooy oo meel wanaagsan la gaadha wey waidaa carastum haddaad furata nisdanba aad degtaan tacriisku waa nisdanba habeenkii in la dego fajtanibuu ka dheerada aariiqa waddada bartankeeda hadegina saynu u soconayn safar u ahayn baanu aan furanno waagii baa soo dhow waa sagaal saac waa toban saac aynu degno bal salaada salaadda ka horaysa waddada nabigu ka dheeraada buur waddada laga fogaado maxaa yeelay nabiga inoo sheegi doona fa fainahaa wadadu turuqu dawaabi waa xoolaha tubtoodii xoolaha iyo cidooda iyo dugaagaba libaaxa ku aroora wadada dhugaaga ku aroorahaya cidoodoo dhan baa maraysa marka haddaad waddadii seexato halis baad ku jirtaa markay u yartay cidoodu ordaysaa ku dardari ama bahal baabaad la kulmi halis ah wa ma'wa alhawaami billeyl xamaaratada meeshuu ku hoyatana u hooyato wey mawal hawaam jamcu haama waa xamaaratada maska iyo halaqa iyo waxaas duurka maantao dhan ku jira hawdka kuleylku ka soo baxay meeshan bannaanka ah ee waddada ah ayuu istuuraa jafka habeenkii haddaad socoto inaadan mas iyo abees istaagin baa laga yaaba laakiin nis damba haddaad wada qaato abeese isseegi iyo mas jiife iyo bahal meesha ku laydhsanhayo ka soo cararay humrigae kuleylka hawdka fajtanibuu ariiqa waddada bartankeeda ka dheeraada fainaha turuqu dawaabi xayawaanka wadadiisii weeye iyo tubtiisi wamawa hawaami xamaaratada meesha usoo dheelmato wey bileyli habeenka rawahu muslim tarjamada dheerayda uu sheekhu sheegay xadiidku badankeed uu ka hadlay oo uu wada keenay xayawaankii lagu gaadiidka ahaa waxaa la kala qaaday xilli barwaaqay iyo xilli abaar ah markay barwaaqo tahay xoolahaasi in loo yar tartiibiyo laacdinta geedaha laacayaan loo yarkaadiyo xaqiida la siiyo haddii xilli abaar tahayna la dhaqsado lagu buubo dusheeda oo wadada amnacda la gooyo si dhaqsaa loo gooyo haddii habeenkii la dego oo nis damba la furtana meeshii la degi lahaa iyo qaabkii loo degi lahaa iyo wixii laga dheeraan lahaa intuba xadiidku waa sheegay macanaa qowli calayhi salaatu wasalaam uu yidhi uctu libila xadaha min alardi siiya uu yidhi urfuquu biha ama irfaquu biha u naxariista u dhimriya geeli fi sayri socdaalka litarca say u daaqdo darteed ama wax u goosato fii xaali sayre intay socoto wa qowlu niqyaha uu nabigu yidhina huwa bikasri nuuni wa iskaani ilqaaf nuunka waa loos dhabaya qaafkan waa la reebaya wa bilyaai almuhanaati aw almuhnaati iya laba dhibcood hoos laga siiyey min taxtoos wahuwa almukhu waa dhuuxa macnaahu waxaa weeye laga wadaa baadiruu calayha biha niqyaha naqabahaana qolyaha sheegoo saaba akhriye waxaa weeye isracuu degdega bihaan geela la degdega xataa tasiluu ilaa saad u gaadhaan ay litasaluu almaqsida meeshaad u jeedeenee dantiinu ahayd qabla an yadhaba intuusan dhammaanin tegin mukhaa dhuuxeedii min danki sayri socdaalka dhibkiisa dankigu waa jahdiga dhibka mashaqada maxaa yeele socodkaa dheer iyo abaartaas iyo calaf la'aanta dhuuxi neefku isticmaalaya mar walbood ba ahaato raashiinna aadan helin wixii xaydha jidhkaada ku jirtaad yaa shiilmayso marka ruuxu isticmaalaya watacriisuna waxaa annusuulu fi lleyl tacriisku waa sida waa habeenkii oo la dago bacdu ahlicilmi waa sidaa ale laakiin waxay leeyihiin habeenoo dhan ma ahee waa niska dambe oo la dego altacriisu fii aakhir lleyl bacdu luqawiin baa sidaa yidhaahda barhkoodna waxay dhahaan waa habeenkoo la dego ama nis hore ka furo ama nis dambe ka fure وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر نبgu hadduu safar ku jiro oo facarasa uu furto bileyli habeennimo idajac calaa yamiinihi gacantiisa midig buu ku seexan jiray idan nabigu hadduu safro oo habeennimo uu furto bileylin habeenkii nis horaa loo jeeda hadda bileylin marka tankiirku waa litakfiir nis horaa loo jeeda xilli habeen badan kuu dhiman yahay oo nis hora hadduu nabigu furto gacanta midig buu ku seexan jira si fiican buu seexan jira weeye waidaa carasa nabigu hadduu furto qubayla subxi salaada subax ka hor wax yar ka hor nasaba diraacahu dhudhunkiisu qutamin jiray wadaca ra'sahu madaxiisana wuxuu saari jiray calaa kafihi sacabkiisa intu shiqilka saa u qutamiyo yuu gacantiisan barkan jiray sidaa iyada u qotonta sidii baalkii alwaaxaaya ay soomaalida qaarkood ku sexan jireen barkin miyaa la dhihi jiray barkin sooma garan reebaydhabo ree boqol weydii baal geeljiro iyo qolyaha xaragooda ay qortaan dhallinyaradu ayaa la yidhaahdaa saasoo kale u gacanta ka dhigaya gacantii buu qutuminayaa iyadoo soo qutunta iyuu nabigu halkaas barkanayaa atqlays waxaa u taqaanaan bay u eg wax kale maaha idan intaad markaad saa ugu seexato hurdo badan kulama tegi karto culayskaadu jiqilkaadu wax yar buu hayn karaa ama waa dhici ama waa toosi ama wada xanuunsan kadib salaaddii ku dhaafi mayso laakiin haddaad si fiican kala bixiso ood gacanta si u barkato khoorise tagta in ruux kale ku toosiye mooyee salaad socisma haysaan rawaahu muslim idan waxaa ku jira qaabkii habeen haddii la furto nis hore iyo nis dambe loo kala seexan lahaa iyo dadaalkii lagu bixin lahaa salaada subax in la dhowro aysan ku dhaafin waxaa kaloo ku jira haddaad xilli dambe seexato ood magaalaba joogto yaadan safarba ahaanine waa inaad salaada u dadaasho u dadaasho alam iyo ruux kutoosiyo ruuxaad la ballantay iyo daaqadood furtasad aadaanka salaadda u maqasho dhagaxka kugu dhufta iyo dadaal baa lagaa rabaa albaabaha soo xidha daaqadaha xidho telefoonka demi bustaha gal sax ma ah salaaddeedu soo dhow hadhowna aad tiraa laysa eh, fi nowmi tafriid inama atafriitu fi اlyaqada haddee waaba ku talagashay salaaddeedu soo dhow waabaad hawlahoo dhan soo xidhxidhay dadaal lamadan samayn rawaahu muslim qaala culama waxay culamadu marka xadidka fasirayeen inamaa nasaba diraacahu dhudhunkiisa nabigu wuxuu u qotonshay lianlaa yastaqriqa fi اnowm inuusan hurdada ku xeeldheeraan nabigu uusan ku tagin oo fatafuuto markaa ay dhaafto salaatu subxi salaadii subax can waqtiha waqtigeed ay ka tagto aw can awali waqtiha ama waqtiga horaantiisa ay seerayso idan waa dadaal nabigu salaadda u dadaalayay hawsha ayada ruuxa musaafirkan sidaasaa laga rabaa musaafir baana wax walba waan dayacayaa lama ogolo can anasin radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam calaykum biddulja calaykum laasima ogaada wey warka warqaba biduljadi guuraha duljadu waa socodka niska horena waa la yidhaahdaa waa socodka niska dambena waa la yidhaahdaa wadaadana waa kullu sayrin fi socdaal walbo habeenka dhexdhaca ayaa duljal niman baa odhanaya luqooyinta isku maandhaafeen calaykum bidulja idan eh, ogaada way guuraha maalinkii besa soconin ee habeenkana guureeya fa ina alarda dhulku tudwaa bileyli habeenkii waa la duubaa rawaahu abu daawud bisnaadin xasan adduljatu waa alsayru fi lleyli waa habeen la socdoon awalan aw aakhiran horaan laga socdo ama nis damba laga socdo niska horaana loo badan yaha duljada in la yidhaahdo niska dambe waa la dagaa waa la nastaa niska horena waa la guureeyaa habeenkii baa dhulka la duubaa riwaayad kale xadiidku uu leeyahay iyo kuwa shawaahidaba waxay tilmaamayaan bini aadamkao dhan mehe musaafirka loo duuba faina lilaahi malaa'ikatan tatwi alarda bileyli lilmusaafir riwaayo saasaa timid malaa'ig ilahi wuxuu leey dhulka duubta oo musaafirka dhulka u duubta ruux musaafirka habeenka socoda inagu dhulka siduu inugu kala ba laakiin musaafirka waa loo duubaya socdaal maalin wuxuusan ku gooyeen yo guurayuru habeennimo ku goynaya waa loo duubaya marka waa la duubayaay ayaa wadaadaha qarku waxay leeyihiin xaqiiqa ma aha oo dhul la duubi maayo siisunbu maalinku rabbi abuuray iyo hadda hal qaab weeye xayawaankii gaadiidka ahaa wax fiican arki maayo meel la ku leexan maayo adugu qoraxa iyo milic ku dhibi ma jiro wax badanoo ku mashquulin ma jiro socod fiican baad soconaysa gaadiidkaa soconaya waxa kaa fog markaad aragtay maalin la joogo waa yar daali xoogu waad habsoomi qawgaa iyo dhagaxa wirwir leh niy waad niyo jabi habeenka waxba arki maysid saad u duulayso baad arka adoo meesha u socota ag taagan marka hawshaa kuu ka qarsoon ayay barakadu ku jirtaa wاlbarakatu fi اlmajhuulaati wاlmubhamaat waa inaga soo maray idan saasaa loo jeedaa wadaadadeen xadiis baa ku timid xaqiiqadu waa maxay waa la duubaya musaafirkaa loo duubaya waa la yaraynaya ilaahayna waa awoodaa inuu waxna yareeyo waxna badiyo waynu soo maray addoonkii toobad keenay ee dhulkii la waasiciyey marna la duubay markuu xagga isu tuuray marka labada ra'yiba waa jiraan ra'yiga odhanaya xaqiiq ahaan baa loogu duubay musaafirka ee daahirka ah aynu ku socon وعن أبي ثعلبة الkhشhني رضي الله تعالى عنه قاaل kaana الnaasu ida nazluu manzilan dadku waxay ahaayeen hadday goob dagaan oy ku furtaan waa asxaabtaba u jeeda haddee saxaabadii nabiga tafaraquu fi shicaab markay meel degaan ama geed degaan ama maalin degaan tafaraquu waxay ku kala tegi jireen fi shicaabi gollaha jamcu shicbin gollahaasa ninkaas goshuna waa dhulka u dhexeeya labada qow u ayaa la iyo wlawdiyati togaga galaha iyo meelaha geedaha ku yaalla quraca hoos kaadhacaale iyo waxaasay raadsan jireen wayn kala fogaan jireen faqaala rasuul lah sal slam rasuulka ilah wuxuu hi hawshaas nabigu dhibsaday saxaabada aan isku meel degaynay kala fogaanaya mid halkaa taga mid halkaa ka dhaca kala fogaanaya nabigu dhibsaday wuxuu marka yidhi ina tafaruqakum fii hadihi shicaab raadaani waa ii godantahay tahay maaqan wuxuu u goday ina tafaruqakum fi hadi shicaab kala tagga aad ku kala tagteen gollahan iyo walawdiyati waadiyaasha iyo togagan inamaa dalikum tafriqa wuxuu ka yimid mina shayaan shayaan baa idinka dhaadhac nabig sal slam shayaan baa idinka dhaadhacyo idin amray jamaacadu barakadu jamacada ay ku jirtaa wada jirka waxaana wuxuu ka baqayaa haddii laba gees iska degaanoo mid geeskaa dego dee xilli colaadeedna waa la joogay ninka hadday abeeso saydho lama ogaanayo hadduu ma saydho lama ogaanayo haddii cadow warjeefa ama kay ama usduga lama ogaanayo laakiin marka isku meel la joogo waa layska warqabaa midda kale macno kalea ku jiro markay isu yimaadaanoo isku meel deggan yihiin way isbaahi ogaanayaan ninkan maanta qadaynin ninkay xaaladdu ka liidato ninka aradan ninka dharkiisu qufil ninkaba u ka dhammaadeen marka silacaya saxirtaa kuu muuqan waa u danqanaysaa halistaydo halaiska warqabo wey laakiin nin walba duu meel iska tago waxbadan layska ogaan maayo falam yanziluu ma aysan degin saxaabadu bacda dalika maalinka uu nabigu sidaa yidhi kadib mansilan goob iyo geed ma aysan degin ilaa indama bacdum ila bacdin barkood bar u soo dumi jiro waa ururi jireen isku meel ayay iman jireen riwaayadda xadiidku sheekhu waa ka tagay xataa yuqaala low busita calayhim hawbun lacamahum ilaa waagii dambe la yidhi haddii hal mara lagu fidayo way wada gaari lahayd isusoo ururi jireen hal geed bay wadadegi jireen ilaaha teendha haddii lagu fidsho ama go' lagu fidsho kulligoodba ay soo gudageli lahaayeen ama maradu ay wada gaari lahayd xataa yuqaala low busuta calayhim awbun lacamahu intaasa lafdigaasa la socota xadiidka akhirkiisa rawa abu daawuud biisnaadin xasan <clears throat> وعن سهل بن cمر وقيiل سهل بن الربيع بن cمر الأنساري المعروف ببن الxandلية loo yaqaana صxaabigaas whو صxaabiga سهل بن cمر ah ama سهل بن ربيع ah min أhli baycaة الرضوان أصxaabu الشhaجرة baycaة الرضوان laqad radي الله can muminiin dadkay ku soo degtay buu ka mid ahaa wey qaala صxaabiga wuxuu uhi mara rasuul الlah rasuulka ilah baa soo maray maalin maalmaha ka mida bibaciiri riti buu soo maray suubanuhu qad laxiqa uu ku dhagay dahru dhabarkiisu bibaطnihi beerkiisa gaajo darteed boggiisu laalmay riti aad iyo aad u baahan oo ay macawlo iyo ka muuqato iyo baahi ayuu nabigu arkay faqaala nabigu wuxuu yidhi ittaquu اllaha ilaahay ka cabsada fii hadi اlbahaa'imi xoolahan almucjamati mayeedhaankii waxba caddaysan karin mucjamku waa min acjama ama min alcujma waa ruuxa aan waxba sheegan karin ruuxaad muraadkiisa iyo dantuu leeyahay dhibkiisa aan sheegan karin baa cujmada la yidhaahdaa walidaalika dadkan carabta ayn cajan baa la yidhaahdaa marka xooluhu mujaahidiin ma yeedhaan baa inagu dhaana waxa ma sheegan karaan waa ogtihiin ittaquu llaha ilaahay ka baqa oo ilaahay ka cabsado xaqeeda iska dhowra fi hadi xoolahan kada jamcu bahiima almucjamati afka la xidheen hadli karin een waxeeda cadaysan karin nabi allow maxaan samaynaa farkubuuha saalixa iyadoo wanaagsan gaadiidsada oo kora oo gaadiid ka dhigta oo alfiseenood waraabiseenood nafaqayseen wakuluuha haddaad qalanlaysaan ood isku baanaaysaanna cuna saalixata iyadoo dhiig lahoo roon neefka intaad saad hawl ugu wadaan ood beeraha ugu falaysaan markuu naftu ka baxdo uu lafa qarawaxa noqdo waan gowracanayaa socon maysa wey u dadaala wey neefka haddii aad hilib ka rabtaan iyo haddaad gaadiid ka rabtaan ma dhaqaaleeya rawa abu daawuud biisnaadin saxiix wa can abi jacfar cabdilaahi bni jacfar radia allahu tacaala canhuma qaala saxaabigaa wuxuu idhi ardafanii rasuul ullah rasuulka ilaahay baa ifangeliyey daata yowmin maalin maalmaha ka mida khalfahu gadaashiisa gaadiidku uu saaraa yuu nabigu dhabarkiisa dambe ayaan ka koray wa asara ilaya wuxuu nabigu igu qarsaday buui aniga xadiian sheeko iyo qiso laa uxadiu bihi aanan u sheegayna axada min annaas axad aadaama ah nin yar buu ahaa aad buu u jeclaa cabdulahi bnu jacfar ninkuu u duceeyey u dhalay jacfar bnu aalib weye axad bin aadan u sheeg maxaa yeele waa siru rasuulilah waa sirtii nabi maxamedoo marka sheegi maayo wa kaana wuxuu yidhi maxalushaahidku waa kane axaba ma statara ah, gaadiidka laba ruux inay isla kori karaan cabdulahi bnu jacfar ee nabiga gaadi isla koray intaa dambe waa iska xadiidka un weeyey wa kaana axaba ma satara bihi rasuul ullah rasuulka ilaahay wuxuu u jeclaa inuu isku asturo markuu xaaje gudanayo inuu isku asturo dadka indhahooda uu kaga gabado lixaajati dantiisa iyo darabyeeladkiisa hadafun taag buu ah dalcad gebi iyo buur oo kale hadafku wixii taagane dalcada la aw xaaishu nakhli ama beer timir ah xaaiu nalin xaaiu nalin bustaanu nalin waa isku mid inuu beer timiroo jimiqaa nabigu dhexgalay iyo inuu taag iyo buur dhanka kale ka mari iyo gebi iyo buur iyo carar taagan labadaasuu nabigu jeclaa yacni xaa'ia naklin beer timireed rawaahu muslim hakada mukhtasaran muslim xadiikaso sidaa u gaaban buu warshaawey wazaada fi lbarqaaniyu abubakr albarqaani oo muxadiinta ka mida wuxuu wuxuu kordhiye wey biisnaadi muslimin sanadkii muslim qudhigiisa wuxuu ku wariyo isla xadiidkana bacda qowlihii weedhii nabiga kadib weedhii saxaabiga kadib xaaishu nakhlin uu yidhi fa dakhala nabigu maalin maalmaha ka mida maadaama uu jeclaa hadduu dana gudanaya in uu kor tagayo inuu ama gebi iyo buur dhanka kale uu ka maro ama beer timira gudaheeda iyo dhan kale uu ka istaago uu jeclaa maalin nabigu wuxuu galay buuhi xaa'itan beer buu galayoo lirajulin min alansaar nin ansarid uu lahaa faidaa fiihi jamalun beertii ritibaaba dhex taagan faidaa fiihi fi lxaayati jamal ritibaa dhex jooga falammaa ra'aa rasuula allah ritigii markuu nabiga arkay ritigii baa nabiga arkay jarjara waa guuxay ritigii waa guuxay wadarafat caynaahu indhihiisana waa shubmeen labada indhoodna waa ka ilmeeyey ritigii faataahu nabiy nabiga u yimid babtuu nabiga indhaha ku siiyeyba guux iyo reen buu bilaabay iyo in uu marka ilmeeyo ooyo faataahu nabiy nabiga u tiri sal l famasaxa saraatahu nabi maxamed baa gacanta ka mariyey kuruskiisa famasaxa wuxuu gacan marshay saraatahu kurusku nabigu gacanta ka mariyey ay sinaamahu kuruskiisa iyo wa difraahu tawaadiisa fa sakana markaasuu degay ritigi guuxiyo reenkiina waa daayey ilintii ilmidana waa joojiyey dafrigooda e, waa meesha tawaada ee geelu iyo awrtu ay ka dhidaan markay qooqaanna waxaa madow ay ka sii daayaan ad aragteen fa qaala wuxuu ihi subanuhu man rabu hada aljamal ritigan yaa iskale ritigaani yaa iska leh liman hada aljamal ritigan yaa leh fa ja'a fata alansaar saxaabiga ka sheekeeyey wuxuu i markiiba ma imanin waa la raadiyey markii wax sheegan la waaye yuu nabigu ii doonar itagaa ninkiis kala la raadiyo cabdullahi bn jacfar iyo saxaabo kalaa dhaqaaqday waa la soo goobay ninkii baa la keenay fa fatan min alansaar baa nin ansaariyoo yimid faqaala wuxuu idhi haada lii ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ritaga anigaa sheegta anaa iskale qaala nabig wuxu uhi afalaa tattaqi illaaha ma waadan ilaahay ka cabsanayn la rabbi ka baqaynin ada bahima mayeeaanka neefkan xoolaha ah allatii bahiimadaas mallakaka allaahu iyaha rabbi uu ku mulki siiyey hanti kaaga dhigay gacantaada u geliyey nabi allow maxaa jira fainahu yashku ilaya ritugu wuxuu ii sheegtay annaka adigu tujicu inaad baahiso ood neefka baahi u dishay ritiga watudibhu shaqa iyo hawla naftaad kaga wa tud'ibuhu labaad iskugu dartay hawl iyo shaqo culusna waad gelisaa baahi inaa u disho calafla'aanna waad dhigtay rawa abu daawuud ka riwaayat albarqaani nabi alla waan yeelaynaa buui marka hawshaa mar damba noqon mayno idan in xayawaanka loo daadaalo oo xaqooda la yska ilaaliyo rabbi looga cabsado ayaa xadiidka ku jiray kii horenaba ku jirayba aan soo maray qowlu uu yidhi saxaabigu difraahu uu yidhi huwa bikasri daai lmucjama daal laba dhibicyaa la ahrinayaa wa iskaani lfaifadana waa la reebayaa wahuwa lafdun mufradun mu'anatun waa lafdi mufrad ah oo mu'anaa difra baa la odhanaya qaala ahlq waxay dhaha adifra waxaa weeye alifu taaniidka ba baa ku jirtee almawdicu aladii yacraqu min albaciir dafruhu waa meesha ritagu uu ka dhidido khalfa aluduni dhegta ka dambaysa meesha dhegta ka dambaysa eertigu uu ka dhidido meesha inagu tawaad baan dhihi jiran baan u malay halkaa weeye wa qowluhu uu yidhi nabigu u tud'ibu huna ay tutcibhu waa daalisaa shaqaad nafta kaga goyso waa noojisaa wey yani qisooyin baa hawsha xayawaanaadku ay nabiga u sheegteen yaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah, nabig alai salatu nin ansaareed baa u yimid nabi allow ritigii hebel ahaa annagu aan lahayn beertaasuu galay ruux bini aadana agmarna waa lala yahay ruux bani aadano abarna waa lalayahay ridigu marka show yaraantiisii bay hawl iyo biyo ku dhaamin iyo beer ku waraabin iyo ku guurid wixii awr qaban jirta bay nafta asagoo yar ku bilaabeen wuu waayeelay marka markuu waayeelay oo hawsha ay ku qabsan jireen uu xamili waayey iyo habeen waxay u tashadeen inay gowracaan o dhaan iska weydaysanno reerkoo u tashanayuu maqlay waagii markuu baryihii boodo marka beer buu galay guuxii wuxuu bilaabay dhibidhacsadu bilaabo ruuxi soo maraba uu kala tuuro wuu bahaloobay wax ugalaa la waaye wax hoggaan ku daya iyo wax agmaraa la waaye xilli duhroo kulul oo reerkay ritiga isku rafaadeen yaa nabiga loo soo dacwooday nabiga yaaway tusa ritiga wakaa nabaallow wuu ku dilay haw dhawaan nabaallow hebel buu kala tuuray nabaallow nabigay qabteen war ka leexda markuu nabiga indhaha bab ku siiyey ritiga waa fadhiistay dagalku dhulka dhigay hogaannaba uu keenay hogaan baa loo keenay qoortu geliyey kadib buu kiciyo soo hogaamiyey qolyihaabuu nartigan wuu ii dacwooday maxaad nabaallo muxuu kuu sheegay isagoo yaroo qayrab ah inaad hawl iyo rar ku bilowdaan buu ii sheegay weligiinna aydan nasinin naftana ka goyseen hadda markuu qawaar noqday oo waxba uusan taraynin inaad rabtaan inaad gowracdaan nabi allo waa saas saasaan xalaan ka tashanay dheheen dhibkuba halkaasuu ka bilowday nabi wuxuu yidhi faraha laga qaaday tiisi inay ku timaaddo mooyee haddaaqo beerihiisa iskaga jiro lama gowrici karo mar dambana ma rari karta markuu ritiga dhaqaaqay warkiina dhagaystay oo nabigu inuu heliyo ogaado iska dhaqaaqay inagu wuxuu idhi noola ku nool ciriyo dhul ma jiro oon ogayn inaan rasuul ahay laysa fi الsamaaءi walaa fi اlardi axadu ila wayacrifu anii rasuul اllah ila caasi اljini wاlins insiga iyo jinka shayaadiintooda diinka ku kufriya mooyeen noolo aan ka warqabin inaan rasuul ahay ma jiro marka qisooyin badanoo nabigu hawshaas bahaimta u maqhraati kaceen u soo dacwoodeen dadkii canaantay ayaa xadiidku uu ka mid yahay muhiimaddu waxaa weeye wax walboo gacantaada ku jiro ilaahay ku ku makamiyey dad iyo duunyaba xaqooda iska allana oga cabso an anas radi allahu tacaala canhu qaal kunaa ida nazalna manzilan waxaanu ahayn haddaannu goob degno laa nusabix kuwaan sunnaysanin baan ahayn la nusalli naafila wey salaatu barqi maana tukan jirin sunno kale maana tukan jirin xataa naxulla ilaa aannu furo arrixaal heryada aan awrta ka dhigno ilaa awrta heeryada iyo aan gibilka ka dhigno ee awrtu la sii daayo ma aanan sunnaysan jirin maxaa yeelay xaq khaas iyo xaqul hayr bay kala tahay ilaahay inaad caabudo sunnaysato waa hawl adigu ku gooni ah kana waa xaq makhluuq weeye kale oo dayacayso awrta raday la taaganoo culaysku saaran yahay inaad tara waan ii kaadiya xoogu jus baan ka tuurahaya waa khalad riyada laga dhigi waa la sii kadib ama jus ka tuur ama labaatan ka tuure horta xayawaankan xaqiisii iska ilaali rawa abu daawuud biisnaadin calaa sharطi muslim wa qowluhu laa nusabixu uu yidhi saxaabigu wuxuu u jeedaa ay laa nusallii annaafila sunno ma aanan tukan jirin wa macnaahu waxaa weeye ujeeddada laga wadana anna maca xirsina annagu weliba ku dadaalayna cala salaati salaadda ku dadaalay laa nuqadimuha salaadda maanan ka hormarin jirin calaa xaqi rixaali heryada kadejinteeda iyo wa iraaxati dawaabi xayawaanka in loo raaxeeyo oo loo nasiiyo yacni annagoo salaadda aad u jecel oon salaad dayicinaga ahayn ayaannu heeryada awrta ka dhigi jirran u naxariisan jirnay markaan foofinay kadib baanu sunnaysan jirray baa laga wadaa baabu icaanati arafiiq wuxuu baab yahay ninka kula socda ee safarka kugula jira inaad caawisood kaalmayso u adeegto wa fi lbaabi axaadiiu kaiiratun taqadamat baabka in waxa saaxiibka kule ee kula socda ee safarka iyo jidka kula haya loo naxariisto oo la caawiyo oo la gargaaro oo la garab istaago axaadiis badan baa ku timid soo hormartay weliba ka xadii wallahu fii cawni lcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih wa xadii kullu macruufin sadaqa wa ashbaahihima iyo labada xadiid axaadiista lamidka ahe si guud ooga hadlay ruuxa muslimkaa mar walbood caawisadu wax tarto ilaahay baa ku caawinaya ajirna kaa siinaya an abi saciidin khudri radi allahu tacaala sidaasayna saxaabadu iyo salafku dhaqan u lahaayeen ninkii la odhan jiray aslam mawlaa sayidina cumar ahaa yaa maalin waxaa u yeedhay cabdulahi baa u yeedhay wuxuu hi cabdulahi bni cumar baa u yidhi wuxuu idhi aslamow amiirulmuminiin waan arkaa aad buu kuu jecel yahay meel walba hadduu aadayo inakeen buu ku yidhaahdaa hadduu xaj aadayo hadduu jihaad u baxaayo hadduu safar kale aado waad raacdaa aad isu ilaaliba cumar waa nin aad u fira dheer wax yar inuu kaa qoonsada iska ilaali waxaase ku weydiiyey buuhi markuad cumar isla safartanee raacdaan bal iga waran muxuu sameeyaa waa amiirulmuminiin wuxuu haddaan safaruun miyiga aadno asagaa noo adeega buui raashinku cumar noo kariya biyuhu dhaamiya markaan furanno een hurdada nala tagto iyo haddiis nala taginba gaadiidkii intuu raro yuuna toosiyaa buui buu rari kaygii kiisi kiidna la socday naafic wax walba intuu raro toosinayaa buui waxaa igu darayd buu idhi habeen annagoo badan oo toban ah intaan saseexannay buu sagaalkii neef iyo kiisii intuu raray yuu gabay nagu toosib wxoogoodu tixa noo tiriyey isagu nala kaftamaayo marka cumar wuxuu yidhi asagaa u adeegi jiray ciddan la socota sidaas adunga lagaa rabaa buu jiray ninka la jiray marka cabdullahi bni cumar dhaqanka aabbihii oo dhaqanka rasuulka calayhi salaat wasalaam ayuu qaatay mujaahid ibnu jabri baa la weydiiye oo layidhi waran wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar la safroon u adeegoon u khidmeeyaan jeclaan jiray maalin maalmaha ka midunbaa nasiib u yeesha inaan xaj u raac maxaa i raaciyey buu idhi maalinkaan ka baxnay meeshaannu ka xajinaynay ilaa maka ka tegaynay ka soo noqonaynay wuu ii adeegahayay buui isagaa ii adeegi gaadiidka ii qaban fuul raashinka kari wax walba markaan dhaha sheekhu waa sidee maxaad ii soo raacaysay buu yidhaahdaa xaqu suxba weeye anaa kuu adeegaya haddii kale mar dambe ima soo salaami karti imana soo raaci karti anoo cadaaban haddee xerowgii rabay inuu khidmeeyo oo sheekha ka faa'idaysto ayaa asaga loo khidmeeyey abdulai cumar baa sidaa yeelay sufyaan athawri asagu qis wuxuu leeyahay xikma ariifa uu leeyahay oo safarku ka hadlay iyo dadkaad raacayso wuxuu yidhi haddaad socdaal ay safar gelayso laba nin lama raaco laba nin lama raaco ninka koobaad wuxuu yidhi sidaaduba nin agtada karaama ku laho kaa sharaf badan ha raacin weligaaba safar ha u raaci maxaa jira alimaan awri waaba la raaca dadkaas musaaxabat الsaalixiin weeye wuxuu nin aad karaamaynaysood qadarinaysood xurmaynayso safar ha u raacin ama kaa gobannimo badan weligaa ha raacin maxaa jiraa layidhi wuxuu yidhi ninka kaa gobannimo badanee kaa xoolba markaad safar u raacdo xooluhuu bixiyee safarka uu ku bixiye kharashka adagoo haddaad isku dara aad bixiso ood la simantood la tartantood la baratanto adara bika waa ku dhibaataynayaa an boqoloo doolar baasahay u wadatay hal maalin buu u bixiyeyba qado maalinka adna waa digtu maalin ku xigay barri maxagaad u dhaqaaqi ninka ha deeq badan buuhi kaa karaama badan safar ha u raacin maxaa yeelay haddaad isku dheririso ood isku daydanaad la tartanto oo wuxuu bixiya aad bixiso ilay safar wixii baa la wadaagaaye wuxuu hi adara bika waa ku dhibaataynaya waa ku mooro doogahaya waxba kugu soo hadhi maayo adoo qaamaysan baad safar ka soo noqonaysa haddii aad u dayso gobonnimadoo asagu inuu wax kaa badsado oo kaa gacan roona aad ogolaatana istadalla bika uu ku dulaysan bu nin bakhayla oo midgaana oo gacan adag oo qatuuca oon waxba bixinin oon wax quurin buu kuu arkaayaa xoogaa soo ku qashinsanaya oo ku yasaaya baad safar ka soo laabanaysaan marka laba gooraba khasaaraad joogta in lagu soo mooraduugo oo adoo kaambiyaaliya qaanqaba aad soo noqoto iyo inuu xoogow ku quursado ku yar daraabo ou dha hebel waxbixinta kuma fiicno raacidda kuma wanaagsano wada jidmaridda waa lagaga wanaagsan yahay marka labada marnabaa raacin nin labaadna wuu sheegay intaasaan kaga tegayna sayidina axmed bin ali axmed xamballa hawsha wuu samayn jiray cali eh, eh, bn cabdillahi almadini abulxasan sheikhu lbukhaari baa soo maray oo maka u socdo xaaje ah axmed buu bakhdaad ku soo maray axmed bin xambal wuxuu yidhi caliyow eh, inaan ku raaco aad baan u jeclaan lahaa oon maka kuu raaco laakiin kuma raacayo hal shay baan ka baqaya maxaad ka baqaysaa inaan idhibsato ama anuu aan ku dhibsado rag isjecel oo ahala oo walaalaah oo fanni ka dhaxeeyo oo isu soo hiloba isu ooyaamu haddaynu jid wada marro waxaan ka baqayaa inaan adugu aan ku dhibsado oo culays aan ka dareemo la socodkaada ama adugu aad cuslaysato culays iga dareento jidka waa laisku daaliya maogta sheekadaa dhammaani axaadiistadaa dhammaani labada ruux baa iska horema marka dambe koobka shaab marka dambe isku fiirinaysa waa laisku qorqodoobahayaa marka sidaa isjacaylkan isjecel lahay aynu ku dayna buui saasuu cali ku baxay markaan eh, isugootinayey yaa idhi buu dardaaran axmedow markaasuu wuxuu ku yidhi ijcal itaqwa saadaka wansib alaakhirata amaamaka taladaa yartuu siiye waa dardaar aad u qiimo badan wuxuu yidhi sahaydaada allah ka cabsi ka dhigo oo alla ka cabsi sahayo midda labaad aakharana hortaada soo dhig buuri safar mataa safar ila aakhira ka dhig aakhira hortaada inay taagan tahay ood naf bixi oo cawad aan ka soo kacayn ku talagal saana ku xisaabtan dhaqankeedana ha lagaa helo marka waxaan oga jeeda maxalushaahidku waxaa weye salafku saxaaba taabiciin atbaacu taabiciin dhaqankooda wuxuu ahaa haddii jid la galo ruuxa la socda way qadarin jireen way xurmayn jireen way u adeegi jireen qolyihiinnan furaashaha kala boobaaya salafku maysar ahay ee dagaalamaya ee haweenkii maxasti iyo waayeelladii oo meel la geeyaan lahayn ayagu meel walba qabsanaya intii biyaha la haraa ayagoo la hela afku u dhiganaya kowkii shaha kala balqisanaya boobaya duqaydii maxasti haweenkoo baahan haddaad rabto soomaali liidnaanteed inaad ogaato safar la gal ayagu xaj u raac ama cumro u raac waad ogaan waxay yihiine lacag baan la baxay oyaan lacag la bixi taada maxaa balaayada ka dhigay dadnimada awe lacagtaadoo dhan inaad isiisay ahayd ood igu shaqayso ood ajir iga wuxuu waxoodoo dhan xoologoosi wey iyadoo sidaa tahay afrikaan iyaga dhaama ma jiro can abi saciid khudri radi allahu tacaala can qaala wuxuu idhi saxaabigaas baynamaa naxnu fii safarin xilli aan socdaal ku jiray id ja'a rajulu nin baa yimid calaa raaxilatin lahu gaadidu lahaa dushiisa saaran nin gaadidu watay dushiisa saaran ayaa nabiga u yimid fajacala ninkii wuxuu gudagalay yasrifu basarahu araggiisu inuu leexinayo shimaalan yamiinan wa shimaalan bidixii midig inuu fiirinayo waa indhambirigle dadkan aad ooma yaqaano waa socoto in saxaabada nabigu iska raacuu rabaa xagguu fiirshay xagguu fiirshay yaa dadkan u qiimo badanood saaxiib ka dhigataad u dhowaataad wax ka heshaa nabigaa gartay marka waa fiiro dheeraaye faqaala rasul rasul wuxuu uhi man kaana macahu ninkii wata faddu dahrin gaadiid dheeraad ah falyacud ha laabto ah, ha ku celiya bihi gaadiidkii dheeraadka ahaa calaa ma laa dahar ninkan gaadiid lahayn ninkii qaalin watay iyo riti weynoo gaadiida ah watay qaalinka waalkii ha siiyo celiyo <clears throat> waman kaana lahu fadlu zaadin sahay dheerada ninkii wata isaga ka soo hadhaysana falyacuud bihi saadii ha kula laabto calaa man laa zaada ninkay saadu ka go'day sahay aan wadanin ama aan soo qaadanin ama ay ka gaasirtay ka dhammaatay fadakara nabigu wuxuu sheegay min asnaafi ilmaali hantida noocyadii kala duunayd maa dakara wuxuu sheegay buu nabigu ka sheegay dahab ninka heli kara fida heli kara raashiin bur timir nabigu waa faahfaahiyey wuxuu nin walba waxaad heli quuro xataa ra'ayna ilaa aannu u aragnay buu nabigu waanada maalinkanna waaniyey annahu laa xaqa inaus xaq ku lahayn liaxadin axad u sugnaanin xaq mina annaga naga mida fii fadlin wax dheeraad ah maalinka nabigu wuxuuna canaanta oo una waaniyey ilaa aannu aaminay buui nin xaq kule oo haysan kara inuusan jirin wax sahay ka dheeraad ah gaadid ka dheeraada ah, kab ka dheeraad ah mara ka soo hadhaysa wixii kaa badan walaalkaasii wey ha ila aan aaminay buui aad nabigu hawshaan noogu canaantay xataa ra'aynaa ilaa aannu aaminay ama aan aragnay annahu laa xaqa inuusan xaq u ahaanin liaxadin midkaayo xaq u ahaanin fii fadlin min annaga namida ah, fii fadlin ay fii zaa'idin calaa daruuriyaatihi wa kifaayatihi wey rawaahu muslim idan icaanatu rafiiq weyahadee ruuxa kula socda la caawiyo la kaalmeeyo wacan jaabir radi allahu tacaala canhuma qaal jaabir bn can rasuuli lah sal ly slam anahu araada wuxuu doonay saxaabigaas an yaqzuwa inuu duulo cafan can rasuuli lah sal slam annahu rasuulka ilahi araada wuxuu doonay an yaqzuwa inuu duuluu nabigu doonay faqaala wuxuu uhi yaa macshar alansaari walmuhaajiriin yaa macshar almuhaajiriin walansaar ansaariyi muhaajiriinay ina min ikhwaanikum walaalihiinna muslimiinta waxaa ka mida ah, qowman qolyo laysa lahum maalun hanti aan lahayn walaa cashiiratan xigaalana aan lahayn oo muhaajiriina ama dal dheer ka yimid falyadumma marka meelaan cashira kuu joogin amaalla kuu joogin haddee waxaa weeye muslimiin baad mudan tahay muslimiin baad mudan tahay wey nabiyulaahi luut markii loo diray qoom uusan ka dhalin waa kii ka calacalay low anna lii bikum quwa aw awi ilaa rugnin shadiid maxaa yeelay ibraahiim iyo luut baa asalkooda ciraaq bay ka soo jeedeen ciraaq bay ibraahim iyo luut ba ka tageen shaam markay tageen bay ibraahimna qoom loo diray nebilaahi luutna qolyo reer saduum meel ay degi jiro shaama loo diray oo isku qaysna isku qabiil ahayn wax u gala uusan inay bini'aadam isla yihiin mooye ahalkiisi iyo cashirihiis ceeliis ciraaq buu kaga soo tegey hijiruu ku yimid shaam qolyo uusan markaa shuqulba ku lahaynoo wax xidhiid wada dhalashowsa ka nin bale rasuul baa u tahay ee diinta gaadhsi markay ku xadgudbanaadee markuu marka leeyahay ow aawida ruknan shadiidin saasuu u jeedaa ma aha isagoo dhex jooga tolkii tolkii baa laangaaba hawshu ma waa khalad ee meel wuxuu joogo uu hariibba ku yahayba shaam baa loo diray isagoo ciraaqi ah oo ciraaq ka tegay walaa cashiirana aan lahayn xigaalo falyadumma ha dumuu ha soo dhowey axadukum midkiin ilayhi xaggiisa alrajul laba nin ha qaado waxaa idan ka midoo dhex jooga muslimiin aan hantina lahayn xigaale iyo tolla u joogin idinkaa uu tola muslimiinay mar hadday sidaa tahay midkii uu xeli kara laba nin ha soo qaado aw ialaa ama saddex ha soo qaado famaa liaxadina min dahrin yaxmiluhu ilaa cuqbatun ka cuqbatin ay yacni axadahum wuxuu yidhi saxaabigii famaa liaxadina min dahrin buuri midkaayo uma ahaynbu wax gaadiid ah yaxmiluhu markaa xumbaaro uu gaadisado ilaa cuqbatun kal mooyee oo ka cuqbati axaadihi midkood kalkiisii ah yacni gaadiid irtiga aan wadannay baan ku murgaysanaynaa ilaa hal kilomitir ama shan kilomitir baas gaadiid ka dhigan wuu ka soo degi haddaan ku kala kori meel buu ku gaadho irtigii baa lagu kallaytamaya waa la murgaysanaya ama waa la toogana waa la yidhaahdaa yacni wuxuu u jeedaa axadahum midkood axadihim cafwan ka cuqbati axadihim qaala saxaabigu wuxuu ihi jaabir hadduu nabigu sidaana yidhi fadamamtu ilaya nayn laba nin baan soo qaaday oon gaadid la'aan xoolana aan haysanin gaadna aan wadanin kaalaan idhi artigayga ila gaadidsada maa li aniga jaabira ima ahani ilaa cuqbatun kal mooyeene oo ka cuqbati axadii midkood kalkiisa ah min jamali irtigayga asaga ah inoo aan watin rirtagayi baan laba wadaadaydh aan wadaagno saddex nin wey marka saddex nin baa rirti wadaagaya gubdo iyo qodaxa iyo geedka nin baa in muddoa ah gaadisan haddana nin kala kori haddana nin kala kori saasay iyogu moorgeysan ama ugu toogaysan ama u kallaytamayeen rawaabu daawuud idan waa shay dheeraada ah, waa ina wadaagaa gacal waxaa weeye gacal isma cedhiyaa la yidhaahdaa waxaa yarka aan kula arko ilahay baa oga dambaa dee futuuxaad u furay anhu can jaabirin qaala wuxuu ihi saxaabiga kaana rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yatakhallafu kii dib mara fi lmasiiri socdaalka ama masiiri wadada qudhigeeda fayusjii wuxuu soo hawadin jiray soo kaxayn jiray addaciifa midka taagta daran ninka habsoomay ama daalay ragga noonlool ee xooga badan ayagu iska tagaanoo sheekaystaanoo ay horbaxyayeen baa laga yaabaa ninkii gaadiidkiisu gaabisa ama sagoo iska tabaryara wuu harahaya ninkii mas-uulka dib soo maro oo dadkii soo dhex socdo u sheekeeyo xoguu fahmaa dadkii gelaysa waa la yar soconaya waa yar tahbiibaya nabi maxamed dhaqankaasuu lahaa saaqada dambuu ku jiri jiray kaana rasuullah yatakhalafu fi lmasiiri socdaalka iyo safarku nabigu dib mari jiro gadaal buu mari jiray fayusji wuxuu soo kaxayn jiray ama hawadin jira u soo sheekayn jiray adaciif minka taagta daran wayurdifu waana fangelin jiro gaadiidkiisu dhihi jira soo kor hadduu dhaqaaqi waayo wayadcu lah waa u ducayn jiray weliba kii dhaqaaqi waayna u duca innaga soo mara jaabir tegiisii jaabiro wuxuu arkay nabigu ciidankii ka hadhay oo safarka ka hadhay oo riti jagugoo imtixaana lagu salliday nabigaa soo gaaray oo ka dambeeyey jaabiro waa sidee nabalow riti waa ku rafaadsana nabigu ushib intuu goor ayuu ku duceeyey bismillaah kartigii waa iska booday wax gaadhaa la waayay goys awrto dhan buu dhaafay barakadii ducada nabi maxamed baa haleeshay rartigoo aaba fiican nabigu markuu arkay yujaabirna inuu caawiyo damco asaga yujaabiruu rartiga iga iibi rartiga dhaqaaqila ayaa ku dhaafiya mar gacantada ka bixiya u lahaa markii nabiga barakadiisa ilahay ku barakeeyey yuu nabigu iga iibi nabigaa iga iibi wuxuu nabi allow waan kaa iibiye laakiin bishar waa inaan madiina ku tago markaan madiina ku tago ayaan kuu keenaya lacag baa lagu heshiiyey madiinuu ku tegey maalinka dambu ratibaa soo wada u keenay nabiga nabi alla wartiga waa kan lacagtayda isii lacagtii baa loo tiriyey markuu isla majiiray ya loo yeedhay jaabiroo kaale baa le ritigaadana kaxayso lacagtana waa kuu cafis weeye shalay markaan kula gorgortamahayey ma waxaad moodaysay inaan ritiga kaa baqsinhayo riti kaama rabin ee si gobannimaha inaan wax kuu siiyaan rabay gaadhawd baad guursatay tabar badan ma lihid sagaal gabdhood iyo duu islaam baa kuu joogta agoon bun aabbaha kaaga tegay ritigana qaado lacagtana barakayso qaabkaasuu nabigu u xallin jiray wuxuu diidanaa inuu si qayaxan waxma ku siiyaa waxma ku siiyaa khalad wey waa laaxin waxma ku siiyaa maxaa saxan hoona way khaldan tahay bakshad ku soo ridaa wallahu subxaana rawahu abu daawud bin saad alxasan wallah subxana wa tacala aclam